alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray qaybtii ku saabsanayd istiftaaxa salaada ayaynu kusoo jiray waxaynu soo marray axaadiista qaarkooda istiftaaxa ku saabsan waxaynu insha allahu tacaala ka bilaabaynaa xadiidka koob iyo soddonaad sheekhu waxauu yihi raximahullah salaada markuu ruuxu xidho ou doonayo inuu marka qiraa'ada bilaabo intaanu bilaabin ka hor istiftaaxyada uu akhrin karo waxaa ka mid ah allahu akbaru kabiira allahu ilaahay baa akbaru weynaansho badan kabiiran ayukabiruhu waan weynanaya ilaahay kabiira ama allahu ilaahay baa akbaru weynaansho badanoo wax walba ka weyn kabiiran xaala kownihi kabiira xaaluu ilaahay ahaaday mid weyn waa xaalo laazima allahu akbaru kabiira allahu akbaru kabiira saddex goor buu ku celiyey marka kabiiran waxay noqonaysaa xaal xaala kownihi kabiiraa wuxuu wax walba ilaahay ka weynaaday xaaluu ahaaday kabiiran mid weynaansha badan uu ahaaday ama mid weyn uu ahaaday waana xaala laazima walxamdu lilaahi kaiira walxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ama mahad oo dhan lilaahi ilaahay baa la gaara kaiiran yacnii ay axmaduhu kaiiran in fara badan baan ilaahay mahadinaya walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira saddex goor ayuu ku celiyey wa subxaana allaahi bukratan wa asiila ilaahay baa xumaan ka nasaahan oo ilaahay baa xumaan ka dheer bukratan wa asiila subaxnimo bimacnaa waxa weeye gelin hore iyo wa asiilan gelin dambeba ilaahay baa xumaan ka nasahan oo ka dheer alaaan saddex goor buu sidaana ku celiyey acuudu billaahi min ashayطaani acuudu billaahi ilaahay baan magan galay min ashaytaani sharka shaytaanka aan ka magan galay inuu ilaahay sharka shaytaanka iga magan geliyo min nafkihi wa nafsihi wa waxaan ka magan galay ilaahay min nafkihi afuufitaanka shaytaankaan ka magan galay wa nafsihi tufitaanka shaytaanka uu igu tufo ayaan ka magan galay ama wa nafsihi tufitaanka shaytaankan ilaahay ka magan galay wa waxaan kaloo ilaahay ka magan galay waallida shaydaanka ama suuxinta shaydaanka ayaan ilaahay ka magan galay waxay isugu jirtaa istiftaaxani laba qaybood qaybna waxa weeye waa dikri oo lagu celcelinaayo allahu akbar kabiira iyo alxamdu lilaahi kaiira wa subxaana allahi bukratan wa asiila mid walba saddex goor lagu celinayo waa taxmiid iyo takbiir iyo tasbiix siyaado lagu daray takbiirta iyo taxmiidda iyo tasbiixda mid walba saddex goor baa lagu celinayaa mar qura la odhan maayo taasina waxay sheegaysaa in la farabadsanaayo tasbiixdii iyo takbiirtii iyo taxmiiddiiba mid labaad waxaa ku sugan mid walba waxa la raaciyey wax tilmaamaya in fara badan lala imanayo yacnii ha la raaciyo kabiiran iyo kaiiran iyo bukratan wa asiila iyadoo la kala raacinayo bukratan wa asiilanna culammadu waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa daa'imitaan la daa'imayaa looga jeedaa oo la joogtaynayo bimacnaa si joogtaa ah loola imanayo oo yacni maadaama gelin hore iyo gelin dambeba la sheegay ama subaxnimo iyo galabnimoba la sheegay waxaa laga qaadanayaa daa'imitaankaa laga qaadanaya yacni awala annahaar wa aakhirahu waa kinaaya can idaymuuma in la daa'imayo ayay kinaaye ka tahay kabiiran waxaa kaloo lagu fasiray weji waa in la yidhahdo waa xaal waana si mashhuura oo caan ah wejigaa in la maraa kabartu kabiira ay takbiira laakiin wejiga xaalka ayaa fiican intaa marka lala yimaado ayaa ilaahay la magan gelaya oo sharka shayaanka laga magan gelaya acuudu billaahi min ashayaani min nafkihi wa nafsihi wa hamzih riwaayaadka qaarna waxaa ku soo arooray alrajiim in lagu daro ayaa ku soo aroortay oo shaydaanka la sifeeyo acuudu billaahi min ashayطaani alrajiim min nafkihi wa nafihi wa hamzih riwaayo kale ayaa ziyaadadaa sheegaysa maxaa looga jeedaa saddexdan ilaahay laga magan gelaayo culammadu waxay yidhaahdeen min nafkihi waxaa loo jeedaa kibirka shaydaanka ayaan ilaahay ka magan gelayaa inuu ilaahay kibirka shaydaanka iga magan geliyo nafkina asal ahaan waa afuufitaanka kaannahu ruuxa uu afuufaayo oo markuu ruuxa afuufo ruuxuna markaa uu kibrayo isla weynaanayo marka afuufitaankiisaan ka magan gelayaa yacnii kibirka ayaan ka magan gelayaa kibirka shaytaanka bimacnaa isagaa u sababa wa nafsihi tufitaankiisa waxaa loo jeedaa gabayga xun iyo hadallada xun baan ilaahay ka magan gelayaa yacnii gabay oo dhan maaha waxaa loo jeedaa min ashicri almadmuum gabayga xune la dhareecaynayo ee koobsanaya cayda iyo aflagaadada iyo xumaanta in la qurxinayo iyo xumaanta in la ammaanayo yani waxyaalaha noocaasa koobsanay gabaygu wuxuu u qaybsamaa mid wanaagsan iyo mid xun buu u qaybsamaa waatuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam inna min ashicri xikma shicirka waxaa ku sugan gabayga waxaa ku sugan xikmad baa ku sugan xikmad ayaa ku sugan marka gabayga mid baa wanaagsan xadiis kale waata ku soo aroortay in nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam ashicru kalaamun xasanuhu xasan wa qabiixuhu qabiix gabaygu waa hadal gabayga kiisa wanaagsani waa wanaagsan yahay kiisa xumina waa xun yahay bacdulculamaa waxay u nisbeeyaan hadalkaas imaamu shaafici oo waxay ka dhigaan hadallada wanaagsane uu ku hadlay inay ka mid ahayd imaamu shaafici inuu yidhi ashicru bimansilati alkalaam xasan wa xasan waqabiixu wa qabiix aw naxwa haada laakiin waxaa la soo wariyey isagoo xadiis nebiya baa la soo wariyey calayhi salaatu wasalaam ayaa la soo wariyey waxaana markaa taxsiiniyey oo yidhi waa xasan xadiidka marfuuca ee nebiga sala allahu aleyh wasallam laga soo wariyey xaafid ibnu xajar ayaa fatxulbaariga ku taxsiininaya oo tilmaamaya inuu xasan yahay saa sheegay wa sidaas ayuu ku raacay inuu xadiikaas sanadkiisu xasan yahay fii silsilati axaadiii axiixa markaa sidaas aawadeed gabayga la diidayaa ee xumi ee shaytaanka loo nisbaynayaa waa gabayga xun weeye gabayga la diidayaa waa gabayga xun weeye marka wa nafsihii tufitaanka shaytaanka waxaa loo jeedaa gabaygaas waxyaalo beenay ku hadlayaan waata la yidhaahdo acdabuhu inta ugu macaanka badan baa ugu been badan intay dadku la dhacaan ay yidhahdaan bal hadda ku celi ku celi ay aadka uga helaan waa inta ugu beenta badan weeye yani mubaalagaadka iyo wuxuu ku hadlayo marka waxay odhanayaan waxaynay samaynayn waxay qurxinayaan wax markaa waxa weeye iska liitaa laga yaaba inay ka soo saaraan wax aad iyo aada u wanaagsan ay ka soo saaraan wax wanaagsan bay waxay ka dhigayaan sidii wax xun oo kale ka dhigayaan beenay ku sheegayaan caybay ku sheegayaan marka waa shaqo shaytaan ayay noqonaysaa gabayga kiisa xumi waashucaraau yatabicuhum alghaawuun wa hamziga waxaa loo jeedaa suuxinta shaydaanka iyo waalida shaydaankaan kaa magan galay waxay ku fasireen culammadu in looga jeedo bilmuuta almuuta waxaa looga jeedaa miimku waa godan yahay wowguna waa reeban yahay ta'duna waa kor dhigan almuutatu aljunuun waa darbun min aljunuun waa qayb waalida ka mid a waxaa laga tilmaamayaa suuxinta yacni ruuxa uu shaytaanku suuxinayo shaytaankii baa duraynaya markuu dureeyo ayuu dabeedna markaa waxa suuxaya yani sarciga waata loo qaybiyo laba nooc yani sarcu akhlaaq iyo sarcu arwaax siduu ka cabiro alcalaamat ibnu lqayim fi طib nabowi suuxintu waa laba nooc waa sarcu arwaax in arwaaxi wax suuxinayso waa taa durada shaydaanka iyo wax la midkaa ku saabsan ee jinkii qofka gelayo oo uu duraynayo waxaaba laga yaabaa heer uu dhaco inuu gaadho ama uu daboolmo yani ayaaba suuroobi karta nooca kalena waxaa sarcu akhlaad baa la yidhaahdaa oo in waxa weeye maskaxda iyo wax ku saabsan ama markaa waayaro istaabanayo kahrabaagoodu yani ay keensanayaan suuxitaanka keensanayaan yani xididadan madaxa isku dhowaanaya jidhkuna wuxuu leeyahay kaarabaa wuxuu leeyahay markaysa markaa laydh oo kaleu leeyahy markaa maayadda laydhka labada kala gaarkii markay istaabtaan so taj ma bixiyaan labadii xidid markay istaabtaan bay taj bixinayaan tajka ay bixinayaan bay markaa ruuxu la dhacaya dadka qaarkooda maskaxaha nabara kulayna waa jiraan oo ay taasi suuxitaanka keensanayso nacuudu billaahi min dalika kullih calaa kulli xaal xamsiga waxaa looga jeedaa suuxintaa iyo waalidaasaa laga tilmaamaya xagga shaydaan iska naarka marka qur'aanka la akhrinayo waxaa soo arooray iyadoo zawaa'id lagu darayo baa axaadiista ku sugan oo nebigu calayhi asalaatu wasalaam mar wuxuu odhan jiray acuudu billaahi asamiici alcaliimi min ashaytaani alrajiim wa assamiici alcaliim buu ilaahay ku sifayn jiray oo ku dari jiray waa ziyaado taasi waa ka sugan tahay oo culammada qaarkood waxay dhahan sanad xasana lagaga hayaa waxaa kaloo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu odhan jiray acuudu billaahi min ashayطaani arajiim min nafkihi wa nafihi wa hamzih ama rajiimka uu ka reebo oo sida inoo qoran ah labada siyoodba waa sugan tahay weliba waxa badan yani min nafkihi wa nafsihi wa hamzih saddexdaa inuu ku daraa ziyaadadaas waxay ku soo aroortay eh, uruq mutacadiday ku soo aroortay waana saxiix bay nabiga ka tahay calayhi salaatu wasalaam waa soo aroortay labada ziyaado isagoo ka maran shaytaan iska naarku laakiin maqaam qiraa'a aan ku saabsanayn waa asaxday oo laba nin ayaa wada hadlay nebiga sala allahu aleyh wasalam meel u dhow ayay ku wada hadleen markaasaa hadalkii ka duulay midba aad u cadhooday ilaa waxa weeye xididadiisa qoorta iyo ayaad u kareen markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waa maqlayaa wuxuu markaa ciddii la joogtay ku yidhi waxaan garanayaa kelmad hadduu odhan lahaa waxa uu helaya dareemaya ay ka tegi lahaayeen kelmaddaasi waxa weeye acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim xadiidka sidaa sheegaya waa saxiix laakiin maqaam qiraa'a kuma saabsanayn saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood sida sheikhulalbani waxau yidhi maqaamu alqiraa'ah iyadoo labadaas ziyaado uu shaytaan iska naarku ka maran yahay ma sugna labada ziyaado maxaynu u in ama markaa alsamiic alcaliim ilaahay lagu sifeeyo waa ziyaado ama waa in marka min nafkihi wa nafsihi wa hamzihi xagga dambe lagaga daro labada ziyaadoba isagoo ka wada maran yani ma sugna bimacnaa maqaam qiraa'a ayuu ka hadlayaa uma jeedo itlaaq kama tilmaamayo oo ilaa ilaaq waa asaxay oo xadiidkaynu sheegnay ee kale wuxuu ku sugan yahay saxiixa ayuu ku sugan yahay xadiidkan waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah iyo imaam axmed ayaa soo wariyey xadiid kaloo shabbahayana muslim baa saxiixa ku soo saxaabiga xadiidkan laga soo wariyeyna waa jubayr ibnu mucim weeye sheekhu waxaa kale uu yidhi istiftaaxii wuxuu odhanayaa allaahumma laka alxamdu anta nuuru samaawaati waalard allaahumma ilaahayow laka alxamdu adigoo qurhu kuu sugnaaday mahad kuu sugnaatay adoo qura ayaa mahadnaqu kuu sugnaaday anta nuuru samaawaati waalard adigu waxaa tahay nuurkii cirarkiiyo dhulkiiyo waman fiihinna cidda ku dhex sugaan nuurkoodii baa tahay ay munawiruhumaa kii nuuraayo oo ayaa tahay ka nuurkooda abuuraa tahay ka hanuuninaya cidharka iyo dhulka waxa ku sugan yacni hanuuninaya ayaa tahay oo ku ilhaaminaya waxay doonayaane wanaagsan oo waafajinaya hanuunka cidduu doono inuu waafajiyana waafajinaya marka nuurkii xisigaha iyo kii macnawigahaba waa soo gelayaan ilaahay asmaadiisa annuur oo idaafo ka madhan ma soo aroorin laakiin nuuru asamaawaati waalard ayaa ilaahay lagu magacaabay sida qur-aankaba ay ugu soo aroortay xadiidkuna sheegaayo asheekh ibnu baas markii la weydiiyey asmaada ilaahay nuur ma ka mid yahay nuur ma ka mid yahay wuxuu idhi huwa nuuru asamaawaati waalard wuxu ihi waa nuurkii cirarka iyo nuurkii dhulkaba wuxuu tilmaamaya iyadoo mudaafo oo sidaa u idaafaysan inay soo aroortay ayuu uga jeedaa walakalxamdu adigoo qurubka u sugnaaday mahadnaqoo dhammi yani jinsiga xamdi ama xamdi oo dhan baa kuu sugnaaday cidi kulama wadaagto si jus'iya cid waa loo mahadin karaa laakiin xamdi kaamil oo dhammaystiran allahoo qura ayaa loo xamdinaya anta qayimu asamaawaati waalardi waman fiihin adigu waxaa tahay kii maamulayey ee cirarka iyo dhulka iyo waxa ku dhex suganba kii maamulayey baa tahay qayim waxaa loo jeedaa kii umuurahooda ku kacayey ee marka waxaw maamulayey ayaa tahay baa loo jeedaa riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey waxay ku soo aroortay anta qayaamu asamaawaati waalardi waman fiihin waa fii saxiixi muslim qayaam waxay la macno tahay qayuum ayay la macno tahay marka qaa'im iyo qayaam iyo qayuum yani intuba waa jiraan qayaamna waa mubaalagatu qaa'im qaa'im waa mubaalaga lagu sameeye weeye marka ki cirarka iyo dhulka iyo waxa ku dhex suganba maamulayay baa tahay walaka alxamdu adigoo qura ayaa mahadnaqoo dhammi kuu sugnaaday anta rabu samaawaati waalard adigu waxaa tahay cirarka rabbigood iyo dhulka rabbigiis baa tahay waman fiihinna iyo cidda ku dhex suganba rabbigood baa tahay adaa u rabbi ah adaa mulkiya adaa abuuray adaa maamulaya walaka alxamdu adigoo qura ayuu kuu sugnaaday mahadnaqu taqdiimka laka la hormariyey baa koobista laga qaadanaya in ilaahay lagu koobaayo oo aan cidinla wadaagayn laka mulku samaawaati waalard adigoo qura ayuu kuu sugnaaday yeelashada cirarkiiyo dhulka wa man fiihinna iyo cidda ku dhex suganba walaka alxamdu adigoo quruu kuu sugnaaday alxamdu mahadnaqu anta maliku samaawaati waalard adigu waxaad tahay cirarka boqorkoodii iyo dhulka boqorkiisii baa tahay adaa ka boqor ah boqortooyada dhabta ah cidi kulama wadaagto yani boqorkii cirarkiiyo dhulkaba ka boqorka ahaa baa tahay cidaan allah ahayn oo cirarkiiyo dhulkaba ka boqori ma jirto walaka alxamdu adigoo quru kuu sugnaaday mahadnaqu anta alxaqu ilaahay waxaad tahay ka xaqa abaa tahay ee jiritaankiisu uu dhab yahay ee sifaadkiiyo asmaada laynooga sheegayna ay dhabta tahay ee mutaxaqiqa ay tahay wa wacduka alxaq ballanqaadkaaguna waa dhab oo waa xaqiiqo waa dhacaya wa qowluka alxaq hadalkaaguna waa xaq wa liqaa'uka alxaq kulankaaga lagula kulmayaana waa xaq waljannatu xaq jannaduna waa xaq oo waa dhab jiritaankeeduna waa mutaxaqiq oo waa jiraa waana dhab waannaaru xaq naartuna waa xaq ay mutaxaqiqun wujuuduha jiritaankeedu waa miduu xaqiiqa yaho dhab yahay wannabiyuuna xaq nebiyaduna waa xaq weeye oo inay xagga ilaahay ka yimaadeen oo ilaahay nebiye ka yeelay waa arrin dhab ah weeye oo xaqa wa muxammadun sala allahu alayhi wasalam xaq nebi muxammedna calayhi asalaatu wasalaam waa xaq oo inuu nebi dhaba yahay oo rasuul ah oo nebiyadii lagu khatimay oo nebi ka dembeeye aanu jirin khalaa'iqdo dhan loo soo diray risaaladiisu caam tahay khasaa'is fara badan leeyahay nebiyada ugu fadli badan yahay waa xaq wsaacatu xaq qiyaamaduna waa xaq allaahumma ilaahayow laka aslamtu adoo keliyaan kuu hoggaansamay wa calayka tawakkaltu adoo quraan ku tala saartay wa bika aamantu adoo quraan ku rumeeyey inaad uluuhiyada xaqa ah iyo rabbinimada xaqa ah inay kuu sugnaadeen adoo quraan kuu rumeeyey waxaa ku jira nooc xasri ah see loo koobaya arkaanu iimaanku waaba lix bay ahaayeenbe iimaankii see loogu koobayaa ilaahay in la rumaynayo waxaa la odhanayaa nooc iimaanka ka mida ilaahay lagu koobayaayo waxaa looga jeedaa tawxiidkii baa looga jeedaa aamurukum biliimaani billaahi waxdah hatii xadiiskii wafdigii cabdiqays ku soo aroortay waxaan idin amrayaa iimaanka ilaahay keligii la rumeeyo qaaluu wama aliimaanu billaahi waxdah iimaanka ilaahay keligii la rumeeya waa maxay waa shahaadatu an laa ilaaha ila allah ayuu nebigu ku fasiray wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abada xataa tu'minuu billaahi waxdah aayadda qur'aankana waa ku soo aroortay allaho qura in la rumaynaayo marka wabika aamantu adoo quraan ku rumeeyey inaad ilaahnimada xaqa iyo rabbinimada xaqii keligaa ay u sugnaatay oo cidi aynay kula lahayn cidi aynay kula wadaagin adoo quraan kuu waa tawxiid wa ilayka anabtu xaggaagoo keliyaan u soo noqonayaa wa bika khaasamtu adiga aawadaa baan u doodayaa wa ilayka xaakamtu xaggaagoo keliya ayaan u xukun doonanayaayo xakam ka dhiganayaa ciddanna kala xukumaysa anigii ciddaan ishayno xakam waxaan ka dhiganayaa adiga qura marka adaan kuu xukum imanayaa oo xukunka xaggaagaa ula soo kacayaa inaadna kala xukunto yani taxaakum ilaa khayr illaah lama imanayaa loo jeedaa inaan taaquut u xukun doonto taa lama imanayo faqfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclant fakhfir lii ilaahayow ii dhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsaday oo dembi ah aan hormariyey ilaahw ii dhaaf wamaa akhartu wixii aan dib dhigay oo dembi aana iga dhaaf wama asrartu wixii aan siraystay oo aan hoos u sameeyey oo aan hoos u qarsadoo dembi ana ilaahu iga dhaaf wamaa aclantu wixii aan muujiyey oo dembi ana ilaahayu iga dhaaf anta almuqadimu wa anta almu'ahir adigu waxaad tahay ka cid hormariya ka cidna dibdhiga ayaa tahay ciddaad doontaad hormarisaa ciddaad doontaad dibdhigtaa laa ilaaha ilaa ant mid la caabuda xaq ma aha adiga mooyaane ilaahayow adigoo qura ayaa ilaahnimada xaqii ay kuu sugnaatay anta ilaahii laa ilaaha ilaa ant anta adigu ilaahii ilaahaygaygii baa tahay macbuudkaygii alxaqu xaqa ahaa ayaa tahay laa ilaaha ilaa ant mid la caabuda xaq ma aha ilaa anta adiga mooyaane waxay qaar ku siyaadinayaan riwaayaadka qaarkood walaa ilaaha hayruka walaa xawla walaa quwata ilaa billaah siyaadadaa in lagu daro walaa ilaaha hayruk mid la caabuda xaq ma aha adiga mooyaane walaa xawla walaa quwata ila billaah yacni wax taba iyo wax tamari toonna nooma sugnaanin inuu ilaahay nagu kaalmeeye mooyaane ibnu khusayma ayaa ku siyaadiyey xadiidka intan ugu dambaysa inta inoo qoran laa ilaaha ilaa anta anta ilaahi laa ilaaha ilaa ant riwaayaadka ma arag riwaayo kulminaysa ee riwaayaadka qaarkoodna waxay qorayaan wa anta almu'akhiru anta ilaahi laa ilaaha ilaa ant qaarna waxay ku gebagabaynayaan wa anta almu'akhiru laa ilaaha ilaa ant ziyaadadan qaar baa ku daraya dambe aynu sheegnay laakiin sida inoo qoran in waxa weeye anta ilaahi labada hareerood inay ka xigto laa ilaaha ilaa anta riwaayo sidaa qoraysaa kolley ma taalacan ma arag xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey laakiin muslim wuxuu soo wariyey siduu shiikhuba idiin sheegayo isagoo mukhtasara oo tafsiilkan badan aanu ku sugnayn laakiin fiqaraadkan hadda inoo qoran sheikhu riwaayaad kala duwan buu isku dhex gurayn waxaanay ku sugan yihiin riwaayaadkaasi dhammaantood waxay ku sugan yihiin bukhaari bay ku sugan yihiin laakiin riwaayaad kala duwan bay ku yimaadeen markaasuu riwaayo kastaaba intay la ziyaado noqotay ayuu ku kordhiyo ku daray dabeedna calaamaddaa yarna u dhigay marka xadiidkani wuxuu sheegayaa istiftaax ayuu tilmaamayaa waxaanu ahaa min xadiisi cabdillaahi bni cabaas tahajudka habeenkii uu nebigu sala allahu aleyh wasalam qiyaamulleylka u kaco ayuu akhrin jiray istiftaaxan markuu takbiirto dabadeed buu akhrin jiray fii qiyaami leyl qiyaamuleylka ayuu kula iman jiray waana cajiib waa shay cajiiba waayo waxaa ku sugan dikri badan oo ilaahay la xusayo iyo mahadnaq badan oo ilaahay loo mahadnaqayo mahadnaqa lagu celcelinayo imise goor baa xamdi lagu sheegay in rabbi loo xamdinaqayo yani way fara badan tahay allahuma laka alxamdu haddana waa la soo celiye walaka alxamdu anta qayimu walaka alxamdu anta rabu asamaawaati waa markii saddexaad walaka alxamdu laka mulku asamaawaati waalardi waman fiihin waa markii afraad walaka alxamdu anta meliku asamaawaati waalardi waa markii shanaad walaka alxamdu anta alxaqu waa markii lixaad marka yani sida loogu celcelinayo yani way badan tahay xamdinaqa ilaahay loo xamdinaqaya waxaa kale oo jirta ammaanta ilaahay la ammaanaayo anta alxaqu wa inuu ilaahay alxaq yahay asmaadiisa waxaa ka mida ah alxaq alxaqu lmubiin wa min asmaa illahi alxusna alxaqu marka ilaahay waa ka xaqa wa nuuru samaawaati waalardi wa qayimu samaawaati waalardi wa rabu samaawaati waalardi wa meliku samaawaati walard yani waxaa ku jira asmaa iyo sifaat badan in lagu celcelinayo ayaa ku sugan ashyaadii haybiyaadkee laynagu yidhi rumeeya inuu qiranaayo inuu rumaynaayo ayaa ku sugan anta alxaqu wawacduka alxaqu waqowluka alxaqu waliqaa'uka alxaqu waljannatu xaqun wannaaru xaqun wannabiyuuna xaqun wamuxammadun sala allahu aleyh wasalama xaqun wasaacatu xaqun nebigu sala allahu aleyh wasalam nebinimadiisa waa qirayey oo sida shahaadada risaalada uula imanayaan dadku ayuu isaguna farsoonaa inuu la yimaado oo uu risaalada qiro adiladana waa ku soo aroortay xadiidkanna waa ka mid axaadiis kalena waa jirtaayoo badani markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam shahaadada risaalada iyo nubuwada nebigu waxa weye waa qirayey oo waxa weeye markaa waa rumaynayey waana odhanayey bale nebigu sala allahu aleyh wasalam waa isku sallin jiray sida axaadiista qaarkood ku soo aroortay waa isku sallin jiray waayo salligu waa ducaa waa ducaa markaa ilaahay la baryayo salligu wey waana cibaado lagu tacabuday waa cibaado ilaahay loogu dhowaanayo waa cibaado ilaahay loogu dhowaanayo waxaa kaloo ku sugan in waxa weeye acmaashan ilaahay loola imanayo hadday tahay islaamka talasaaradka iimaanka inaabada iyo noqodka xagga ilaahay iyo taacadiisa loo noqonaayo ilaahay dartii in loo doodaayo oo wax loo daafacayo oo shareecada loo daafacayo yacni xagga ilaahay loo xukun doonanayo intaasoo cibaado a ah markii laga hormariyey ayaa waxaa laga sababeeyey baryo ilaahay laga baryaayo dembi dhaaf iyadoo fa'na laga hormarinayo fakhfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclant maxay fadii faa'iidaynaysa waxay faa'ideynaysaa maadaama intaasoo dhanba aan qiray oo aan rumeeyey waan ammaanaha iyo xamdinaqaana la imi ilaahow haddaba ii dembi dhaaf kaannahu inuu leeyahay sababta arrinkaa iigu dembidhaaf marka waa min qabiil tawasul bilacmaali asaalixa waa tawasul ilaahay loogu tawasulayo loogu dhowaanayo lagu baryaayo camalada wanaagsan ilaahay lagu baryayo waxaa lagu khatimay anta almuqadim wa anta almuahir asmaada ilaahay waxaa ka mida ah almuqadim iyo almuahir baa ka mida ah, sida alxaqu ay uga mid tahay iyo asmaa kaloo laynoo sheegayba laa ilaaha ilaa anta anta ilaahi laa ilaaha ilaa ant marka waa cajiib weeyi dikri aad u layaab badan baa ku sugan istiftaaxyada badan ee soo arooree kala duwan ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxa fiican marba in qaar la akhriyo ayaa fiican marba in qaar la akhriyo ayaa fiicane mid keliya aan la laazimin sida afdalki waa sidaas mid in loo bataa ishkaal male oo sida afdalkaa diidi mayso laakiin wakhtiyada qaarkood in kuwa kalena lagu camal falo si sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam loogu wada dhaqmo oo wax kastoo uu nebigu sameeyeyba loo sameeyo waxaa afdala in waxa weeye marba mid la akhriyo ayaa afdala xadiidkan saynu sheegnay wuxuu ku soo arooray qiyaamu leylka ayuu ku soo arooray laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdaan wixii salaada yacni ku bannaanaaday mid ahaan in lagula yimaado ta kalena waa lagula iman karaa oo faralkana waa lagula iman karaa laakiin meeshay ku soo aroortay waxay ahayd xadiidkan hadda aynu joognay qiyaamuleylka ayuu ku saabsanaa ducaau rukuuc ducada rukuucda rukuucda markuu ruuxu rukuuco muxuu odhanayaa kow wuxuu odhanayaa subxaana rabbi alcadiim alaaa maraat subxaana rabbii xumaan waxa ka dheeraado ka nasahan oo ka hufan rabbigayga ayaa xumaan ka dheer oo aan nasahayaa bimacnaa u tasbiixsanaya rabbigaasoo alcadiimi kii weynida badnaa ahaaday alaaa maraat saddex goor buu sidaa odhanaya xadiiska sidaa ku soo arooray waxaa soo wariyey asxaabu sunan iyo imaam axmed ayaa soo wariyey waana min xadiisi xudayfa xudayfat bnulyamaan ayaa laga soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya waxaa soo aroortay riwaayaadka qaarkood in lagu daro wabixamdihi oo subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi la yidhaahdo sheikhu laakiin inooguma darin sababtuna waxay tahay culammada qaarkood baa erayga wa sixadeeda ka shakiyey waxaana ka mid a abu daawuud saaxibu sunan alimaam abi daawuud markuu xadiiskan soo warinaayo wuxuu odhanayaa akhaafu an laa takuuna maxfuuda waxaan ka baqayaa inaynay sugnayn ya riwaayada sidan ku soo aroortay shaadda tahay ama munkaro tahay ayaan ka baqayaa abu daawuud baa odhanaya imaam axmed ayaa la weydiiyey dabeedna wuxuu yidhi aniga miyaa waxaan idhaahdaa subxaana rabbiy alcadiim baan idhaahdaa bimacnaa wabixamdihi kuma daro marka a'immada qaarkood inay sixadeeda ka shakiyeen wa bixamdihi in la raaciyo ayuu sheikhu uga tegey duruqdiiyo riwaayaadkuna iskuma wada waafaqsana ha yeeshee bacdu ahlicilmi waa soo dhoweeyeen oo waxay yidhaahdeen wabixamdihina waa sugan tahay waana sida sheekh albaani marayo sidaynu ku aragnayba sifatu salaati اnebiy calayhi salaatu wasalaam marka taasna waa saas weeye marka hadday sugnaato marna waxaa la odhanayaa subxaana rabbiya alcadiim siday ugu soo aroortay axaadiista qaar marna wa bixamdihi baa la raacinaya saddex goor in la yidhaahdo cala alaqali ayaa fiican oon laga yarayn sida xadiiskuba u sheegaayo saddex goor in la odhanaya waxayse jamaahiirta culammadu yidhaahdaan saddex goor in la yidhaahdaa waajib ma aha waxay noqonaysaa sunni ayay noqonaysaa laakiin bacdu ahlicilmi ayaa waxay yidhaahdeen saddex goor goormay waa waajib in lala yimaadaa oo aan laga yarayn waxaanay cuskadeen xadiid sheegaya saddexda goor inay tahay inta ugu yar inay tahay xadiid sidaa sheegayay u cuskadeen laakiin sixadiisaa laysku hayaa wuxuu kaloo odhanayaa markuu rukuucsan yahay subxaanaka allaahumma rabbana wabixamdika allaahumma kfir lii subxaanaka ilaahu adaa xumaan ka nasahan oo xumaan aan kaa dheeraynaya bimacnaa kugu ammaanaya inaad xumaan ka dheer tahay aanad xumaan shaqo kulahayn iyo nuqsaan allaahumma ilaahayow rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow wa bixamdika ay usabbixuka waan ku tasbiixsanayaa bixamdika mahadnaqaaga xaal aan ku dheehaayo ama bixamdika mahadnaqaaga xaal aan ku dheehanahay oo aan xamdinaqana la imanayo baan ku tasbiixsanayaa allaahumma ilaahayow yaa allaahu bay la macno tahay ikfir lii ii dembi dhaaf xadiidka sidan lagu soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waana min xadiisi caaisha oo caaisha waxay tidhi radia allaahu canha wa ardaaha kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama yukhiru an yaquula fii rukuucihi wa sujuudihi subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allaahuma akfir lii yata'awal qur'aan caaisha waxay tidhi rasuulku wuxuu ahaa sala allahu aleyh wasalam mid farabadiya inuu yidhaahdo wakhtiga rukuucdiisa iyo wakhtiga sujuuddiisa subxaanaka allaahumma ilaahu adaa xumaan ka nasahan adaa xumaan ka dheer adaa xumaan ka nasahan oo adaa xumaan ka dheer allaahumma ilaahayow rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow wa bixamdika allaahumma kfir lii yata'awal alqur'aan caaisha waxay tidhi qur'aankuu awilanayay bimacnaa ku camalfalayy ata'awul waxaa laga keenay bixadfi zawaa'id marka lagu sameeyo min alawl awlkuna waa noqoshada marka waxa weeye ta'awulku waxaa laga tilmaamayaa haddii ay awaamir iyo nawaahi ku saabsan tahay ta'awulka qur'aanku wa camalfal yacni lagu camal falo oo shaygii waxa weeye la amray ama laysfaray lala yimaado shaygii la reebayna laga tago marka yata'awal aan waxaa looga jeedaa qur'aanku ku camalfalayy waatay culammadu yidhahdaan markay attawiil sheegayaan ta'wiilka macaanidiisa waxaa ka mida xaqiiqada shaygu u noqon doono ayaa ka mida marka hadduu akhbaar ku saabsan yahna xaqiiqadu u noqon doonaa waa in wixii laga warramay dhacaan hadduu akhbaar ku saabsan tahay iyo warar haddii qiyaamada ta'wiilkeedu waa maxay waa inay qiyaamadii dhacdo xisaabta iyo waxa weeye marka miisaanka ta'wiilkeedu waa maxay waa xisaabtiiyo miisaankiiba inay dhacaan dadkii la xisaabo wixii khabaroo war ah waxaa u ta'wiila in waxaasi dhacaan wixii markaa axkaamana waxaa u ta'wiila imtihaal in lagu camal faloo lala yimaado marka dikrigani waa fiican yahay in rukuucda lagula yimaado iyo sujuudda gudaheedaba waayo xadiidku labadaba waa sheegayaa rukuucda iyo sujuuddaba waa lagula iman karaa waana ka fadli badan yahay subxaana rabbi alcadiim wuxuu kaga fadli badan yahay tasbiix iyo taxmiidba waa koobsanaya baryo ilaahay la baryayana waa koobsanaya oo weliba markaa allaahumma iyo rabbana yani markaa la odhanayo allaahummana laba goor lagu celinayo waxay la macno tahay ilaahayow rabbigayow ilaahayow yani waxa weeye waa yeedhista allah loo yeedhaayo iyadoo la baryaayo in lagu celcelinaya laga qaadanaya ikfir lii ii dembi dhaaf marka tan in la yidhahdo afdal ah marka awqaadda badankooda in tan la yidhaahdaa fiican haddii la kari karo subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma akfir lii waxaana ku sugan ducaa ilaahay la baryayo ahlucilmiga qaarkood waxay karaahiyaystaan rukuucda gudaheeda marka la rukuucsan yahay in duca lala yimaaday karaahiyaystaan oo waxay yidhahdaan marka la sujuudsan yahay ducada ha lala yimaado laakiin rukuucda yaan lala iman waxay u cuskadeen xadiiska sheegaya fa ama arukuucu facadimuu fiihi rab rukuucda miyaa yacnii gudaheeda ilaahay weyneeya oo ilaahay ammaanoo weyneeya sujuuddana yacni waxa weye ilaahay barya waxaa mudan tihiin in laydinka ajiibo oo laydinka aqbaleen marka ducadii lama sheegin rukuucda gudaheeda ee sujuudda gudaheedaa lagu sheegay ee tacdiim la kaalayaa la yidhi saas aawadeed bay bacdi karaahiyaysteen in rukuucda lagula yimaado duco xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in rukuucdii duca lagula iman karo waayo allaahumma kfir lii waa duco waana rukuucda gudaheedii saas aawadeed karaahadaasi maxal ma leh ee waxay u dhacaysaa in lasii fadilaayo in la farabadsado tacdiimka iyo ammaanta iyo tasbiixda iyo taxmiidda laakiin diidi mayso in lagu laro duca in lagu laro ma diidayso sidaas aawadeed baa imaamu albukhaari u baabaystay saxiixiisa baab ku saabsan ducada rukuucda lagula yimaado waxaa kale uu odhanayaa rukuucda gudaheeda wakhtiyada qaarkood odhanaya subuuxun quduusun rabu almalaa'ikati waaruux subuuxun ilaahay waa mid dahirnaan badan oo xumaan aada uga dheer bimacnaa ku sifaysan inuu xumaanta ka dheer yahay ayuu ku sifaysan yahay yacnii ceeb kasta iyo nuqsaan kasta ayuu ilaahay ka dheer yahay oo ka nasahan yahay oo inaba wax nuqsaana iyo ceeba shaqo kuma leh alquduus waa kii tahirnaa ee ceeb kasta iyo nuqsaan kasta iyo shabbahaaduu khalqiga shabaho inta mid walba ka tahirnaayoo nadiifta ka ahaa daahirka ka ahaa ka dheeraayo aan shaqada ku lahayn rabu almalaa'ikati malaa'igta waa kii u rabbiga ahaa waruux malakul oo ruux ahna waa kii u rabbiga ahaa waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaaraa lagu cadfayaa shay guud waayo malak jibriil wuxuu ka mid yahay malaa'igta marka waxay ka dhigan tahay laba goor isaga in la sheegay mar wuxuu ku guda jiraa malaa'igta la sheegaayuu ka mid yahay cumuumkoodoo soo gudagelayaa cumuumkaasuu soo gudagelayaa waa fardi ka mida malaa'igtii marka rabbulmalaa'ikati markii la yidhi halkaa waa lagu sheego waa ku jiraa ruux markii la yidhina gaar baa loo sheegay sidaas aawadeed waxay tilmaamaysaa fadliga malakul jibriil uu ka fadli badan yahay malaa'igta kale ayay tilmaamaysaa dikriga sidan sheegaya inuu sidaas markaa ku tasbiixsanaayo ama rukuucdii uu kula imanayo dikriga subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waaruux waxaa soo wariyey imaam muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey waa min xadiisi caaisha oo caaisha waxay tihi radia allahu canha wa ardaaha yacni nebigu wuxuu ahaa calayhi asalaatu wasalaam mid ku yidhaahda rukuucdiisa iyo sujuuddiisa gudaheeda subuuxun quduusun rabuulmalaa'ikati waaruux markaa sujuuddana waa lagula iman karaa rukuucdana waa lagula iman karaa waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mida in malaa'igta la rumeeyo waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida malaa'igtu inay fadli badan yihiin in loo aqoonsado waayo khalaa'iqdoo dhan ilaahay isaga u rabbi ah baa si gaara waxaa loo sheegay malaa'igtii rabu almalaa'ikati waaruux marka waxay faa'iidaynaysaa fadiilo malaa'igtu ay fadli leeyihiin bay faa'iidaynaysa ducada rukuucda lagu ducaysanaya waxaa ka mida ah in la yidhaahdo allaahumma ilaahayow laka rakactu adaan kuu rukuucay adiga aawadaa oo keliyaan u rukuucay wa bika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey yacnii iimaankii tawxiidkaha adaan kuu gaarya walaka aslamtu adigaan kuu hoggaansamay khashaca laka samcii wa basarii khashaca waa khushuucay oo waa dulluubay laka adiga aawada ayuu u khushuucay oo isu dulleeyey samcii maqalkaygiiyo wa basarii araggayga wa mukhii iyo dhuuxaygu wa cadmii iyo lafahaygu wa casabii iyo seedahaygu wa casabii iyo seedahaygu wama staqalla bihi qadamii sida aan kutubta kolley soo warisay ku arkay wama staqallat bay qorayaan yacani taa uu taanisi saakin la raaciyo wama istaqallat bihi qadamii iyo waxay addimadaydu qaadeen istaqalla waa qaaday baa la yidhahdaa aqallahu faistaqal xataa ida aqallat saxaaban hiqaala ay xamalat yacani dabayshi waxay qaadaysaa daruur culus oo aqali waxaa laga keenay min aliqlaal bixadfi zawaa'idna waxay ka tihi min alqila oo yaraanshaha ah qaadistiiyo yaraanshaha maxaa ka dhexeeya waxay culammadu yidhaahdeen lianna maa yaxmiluhu alshakhsu yastaqiluh wuxuu ruuxu qaadaya waa yaraystaa oo wuxuu ku tiriyaa wax yar sidaasaa aqalla loo isticmaalay qaadista loogu isticmaalay istaqallatna waa mutaawicu aqalla aqallat mutaawiceedii wama staqallat bihi iyo waxay qaadday qadamii addimadaydu ay qaadeen qadam waa mufrad laakiin addimadayda waxaynu leenahay macrifada loo idaafeeyaa laga qaadanayaa cumuumka marka waxay noqonaysaa kullu maa habata lahu min qadam wixii u sugnaadoo qadam ah ayaa dhammaan soo geliya wama staqallat bihi qadamii lilaahi rabbi alcaalamiin waxay u sugnaadeenoo u khaalis yihiin ilaahay rabbilcaalamiina oo khalaa'iqda rabbigood ahaaday ama cala sabiil badel rabbilcaalamiina ay lirabbi alcaalamiin khalaa'iqdoo dhan kuwii u rabbiga ahaa ayay u sugnaadeen xadiidkan waa min xadiisi caliy waxaanuu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam markuu rukuuco wuxuu odhan jiray erayadan ama kelimaadkan buu odhan jiray wama istaqallat bihi qadamii riwaayaadku iskuma waafaqsanaa xadiiska asal ahaantiisa waxaa soo wariyey imaam muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey sida markaa musanifkoo idin qoraayo waxaa kaloo la soo wariyey saddexda asxaabu sunanka ayaa soo wariyey marka laga reebo afarta ibnu maajaha laga reebo laakiin ziyaadada wama istaqallat bihi qadamii bacdi baa saa ku daray muslim uma soo warin waliba qaar waxay ku sii darayaan lilaahi rabbi alcaalamiin sida laqbadaba aynu ku marnay marka ziyaadada imaam axmed iyo ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan ayaa soo wariyey xadiiskuna waa saxiix sheekh albaanina waa saxiixiyey yacni muslim baabu ku sugan yahay asalkiisu marka ziyaadada un mooyaane inta kale iyadu ishkaalba male yani hadduu muslim ku sugan yahay ama bukhaari ku sugan yahay uma baahna in la raaciyo waa saxiix in la raaciyo waxba uma baahna marka waxaa laga qaadanayaa dikriga caynkaasa in la odhanayo wakhtiga rukuucda in la odhanayo waana dikri weynoo wuxuu koobsanayaa iimaan ilaahay la rumaynaayo islaam ilaahay loo hoggaansamayo ee rukuuc ilaahay dartii loo rukuucaayo baryo ilaahay la baryaayo oo allaahumma ayaa allaahu baa macnuhu dhacaya marka duca sariixiya inay ku jirine xagga lisaanulxaalkay duca ka tahay oo marka ilaahay la ammaano yacni la sheego wanaagga la sheego cibaadada iyo tacabudka loola imanayo waxay noqonaysaa inay baryo ka tahay xagga macnaha waxaana ku jira macaansi la macaansanayo cibaadada ilaahay la caabudayo waayo dhammaantay adaan kuu khushuuca iyadoo la odhan kari lahaa ayaa la kala qaadaya khashaca laka samcii wa basarii wa mukhrii wa cadmii wa casabii wamastaqallat bihi qadamii cidda la jecel yahay marka lala hadlayo waxaa la jeclaystaa hadalka inaanu soo koobmin ayaa la jeclaystaa waa taladud cibaadada ilaahay la caabudayo la macaansanayo waxaa kaloo dikriga ama ducada rukuucda lagula imanayo ka mida in la yidhaahdo subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadama waxaa xumaan ka dheero ka nasahan oo xumaanoo dhan ka fuha oo xumaanoo dhan ka hufan kii jabaruudka u saaxiibka ahaa waa mubaalaghatu jabrin marka kii dirqinta u saaxiibkaayo cidduu doono dirqinayy wa huwa alqaahiru fawqa cibaadih markaa jabri dirqin ah ilaahay waa leeyahay cidduu doonuu dirqiyaa wa huwa alqaahiru fawqa cibaadih waa jabra qahrin jabara waa dirqiyey waa la isticmaalaa manaha wax kastaba inuu ku dirqinaayee isagoo awoodi karayey wax kasta inuu ku dirqiyo ayaa haddana waxna uu ku dirqinayaa waxna aanu ku dirqinayne uu ka daayey iminka waxyaalo badan oo dadku ay kahanayaan waxay ashyaadaasi ku dhacayaan iyagoo aan raalli ka ahaynoo doonayn haddii la dooransiin lahaa aan dooran lahayn wuxuu gaajoonayaa isagaan doonaya inuu gaajoodo wuxuu harraadayaa isagaan doonaya inuu harraado wuxuu xanuunsanayaa isagaan doonaya inuu xanuunsado wuxuu dhimanayaa isagaan doonayn inuu dhinto waxay dhibaata ku dhacaysaa isagaan doonayn inay ku dhacdo kullu daalika waxay soo gudagelaysaa jabra qahrin inuu ilaahay cidduu doono dirqiyo ya jabra kasrin baa jira cidda jabta ilaahay waa kabaa jabara waa kaba iyo jabara waa dirqiyey ciddii markaa daciifa ama taag daran ama jabta ilaahay waa kabaa kabis buu u saaxiib yahay wuxuu u saaxiib yahay korayn carabtu waxay yidhahdaan aljabbaara geetimireedka aadka u dheer ayay waxay yidhahdeen jabbaara bimacnaa wacaaliya waa mid aad u sarraysooo aan korkeeda la gaadhi karin marka jabra culuwin baa jira saddexda macnaba culammadu waxay ku fasiraan aljabbaar inuu koobsanayo magaca ilaahay ee aljabbaar la yidhaahdaa waalmalakuut waa ka mulkiga u saaxiibka oo wax walba mulkiya wax walba isagu leh wax lala leeyahay ayna jirin wax cidi ka leedahay oo isagu aanu lahaynna ayna jirin wax kastoo jira oo mamluuk ah allah baa mulkiya mulki xaqiiqi ah mulkiga makhluuqaadku waa naaqis yani waxa mid kaamila ma aha saas aawadeed siduu doono kama yeeli karo wuxuu doonana kuma samayn karo ee waxa saaran sharciga inuu raaco ayaa saaran si aan loo fasixin oo loo oggolaanna inaan ugu tasarrufin ayaa saaran marka mulkiga xaqiiqiga dhammayska tiran ee kaamilka ah allah buu u sugnaaday walkibriyaa waa ka weynida iyo kibirka u saaxiibka ah isagaana xaqu leh yacnii weynida iyo kibirkaah makhluuqaadku kibriyaa xaquma laha walcadama waa ka weynida u saaxiibka ah yacnii kullu daalika waxay noqonayaan sifaat ilaahay u sugnaaday noqonayaan oo qadar ahaanna ilaahay waa u weyn yahay daata ahaan iyo awood ahaanna ilaahay waa u weyn yahay xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i iyo imaam axmed baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey halkan musanifku wuxuu yidhi isnaadkiisu waa xasan oo siduu markaa sheekh albaani haalibka axaadiista uga soo naqlin jiray halkan ugama soo naqlin laakiin xadiis kaleoo inoo imanayo sujuudda ku saabsan oo kan la mid ah bay isku xadiis yihiin kaasu wuxuu ka soo rarayaa inuu isaga albaani saxiixiyey marka halkanna saasoo kale tasxiix aynu soo raro ayaa fiicnayd xadiiska saxaabiga laga soo wariyey waa cawfu bnu malik alashjaci cawfu bnu malik alashjaci adkaaraha rukuucdee kala duwan ee soo arooray wuxuu samayn karaa ruuxu inuu ku kaaftoomo ee ta ugu horraysoo ka mida ama ta labaad yacni mid ka mida inuu ku kaaftoomaa waa u bannaanta ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen in marba mid la yidhaahdaana fiican ka warran laakiin rukuucdii hadday dheeraato wakhtiyada qaarkood baa salaaddii ay tahay salaad aad u dheer sida qiyaamu leylkii oo kale haddii aad loo dheereeyo ma la wada odhan karaa waxaa rukuucda ku soo arooroo dhan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen haa oo mar haddii rukuucdii aad iyo aad ay u dheeraatay xaalka caynkaasa waxaa la samayn karaa adkaartii rukuucda ku soo aroortay dhammaan in la wada akhriyo ayaa la samayn karaa laakiin bacdu ahlicilmi waxay fadilayaan mar haddaynay soo aroorin nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku kulmiyey rukuuc keli ah ee uu marba qaar odhan jiray inaan la jamcin oo la kulmine marba qaar la yidhaahdo ayaa fiican saasaanad muddaa inay fiican tahay ducaau rafci min alrukuuc rukuucda marka laga tooso ducada la odhanayo sheikhu wuxuu uhi ducada rukuucda marka laga tooso la odhanayaa samica allaahu liman xamidah waa in la yidhaahdo ilaahay baa maqlay samca qabuulin wa ijaabah maqal uu aqbalayo ou ajiibayo liman xamidahu cidda mahadisay ilaahay waa maqlay xadiiska ku soo arooray min xadiisi abi hurayra waxaana soo wariyey xadiiska bukhaari baa soo wariyey samcigana waxaa looga jeedaa maqal aqbalaad iyo iijaabe ah in laga ajiibayo laga aqbalayo samcigu mar wuxuu u yimaaddaa ilaahay loo tiirinayaa samci caam ah oo inuu ilaahay wax wal oo cod aba maqlay yacani waxa weeye kaas waxaa looga jeedaa samca idraak wa caam samciguna wuxuu ku tacalluqaa maqalka ilaahay wixii aswaad ah ama codaduu ku tacalluqaa wixii codada ayuu ku tacalluqaa atii caaisha ay tiri radia allaahu canha wa ardaaha alxamdu lilaahi aladii wasica samcuhu alaswaata kullaha ma haddii waxay u sugnaatay ilaaha uu maqalkiisu wada gaadhay oo wada cammimay codadka dhammaantood marka waxay tilmaamaysaa samcigu inuu codadka ku tacalluqo ma aha in la yidhaahdo shay kastoo mawjuuda ayuu maqlayaa walow yaanu codba lahaanbe waayo markaa saa loo fasiro de cilmi in looga jeedaa macnuhu u dhacaya laakiin saxdu waxay tahay waxalla wixii codada ilaahay waa maqlayaa wax kastoo jirana waa arkaya marka araggu wuxuu ku tacalluqaa wax kastoo mawjuudoo jira maqalkuna wuxuu ku tacalluqaa wax kastoo cod ah buu ku tacalluqaa codkaasi ha hooseeyo ama ha sarreeyo kaasi waa samciga caamka samciga khaaskaa mar waxaa loo isticmaalaa in looga jeedo samcu qabuulin wa ijaaba maqal la aqbalayo oo la ajiibayo waana mawdican siday ugu soo aroortay samica allaahu liman xamidah yani waa aqbalayaa waa ajiibayaa eh, ayaa looga jeedaa saasaa looga jeeda marka ciddii u mahadnaqda ilaahay waa ka aqbalayaa mahadnaqaa waana ka ajiibaya waxaa kaloo la odhanayaa wakhtiga ictidaalka ee rukuucda laga tooso rabbanaa walaka alxamd rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow walaka alxamdu adiga oo qura ayuu kuu sugnaaday mahadnaqu xamdan kaiira ay axmaduka xamdan waxaan ku mahadinayaa mahadnaq xamdigaasoo kaiiran fara badan oo tayiban wanaagsan xamdigaasoo mubaarakan fiih la barakeeyey gudihiisa duruqda qaarkood waxaa ku soo aroortay oo riwaayadka qaar lagu soo wariyey mubaarakan calayhi kama yuxibu rabbuna wayardaa xamdigaasoo la barakeeyey ama nakiradii takhsiis bay qaadatay ee la xaaleeyo xaalu xamdigaasi yahay mubaarakan calayh mid la barakeeyey uu yahay waxaa ku bannaan inaad tiraa waa sifooyin iska daba dhacay waxaa ku bannaan oo kale inaad markaa nakiradii markii la sifeeyo takhsiis ay qaadatay inaad ka dhigto ee xaal aad ka dhigto mubaarakan fiih iyo mubaarakan calayh kamaa yuxibu rabbuna wayardaa waxaan u mahadinayaa kamaa yuxibu rabbuna sida rabbiga iyo jecel yahay wayardaa ka raali yahay ayaan rabbi u mahadinaya xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey waana min xadiisi rifaaca waxaana dhacday nin saxaabi ah baa dikrigan akhriyey markuu waxa weye rukuucdii ka toosay ayuu akhriyey dikriga halkan ku soo arooray codkana in yar buu sare uga yara kacay nabiga sala allahu alayh wasalam baa maqlay markaasaa wuxuu yidhi kii sidaa yidhi waa kee ninbaa wuxuu yidhi anaa idhi markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam dhowr iyo soddon malag baa u soo kala dheereeyey inuu mid waliba isagu noqdo ka qoraya dikrigaas oo u soo beretameen taasina waxay sheegaysaa fadliga uu leeyahay dikrigani waxaa kaloo laga qaadanayaa malaa'igtii xasanaadka iyo sayi'aadka qorayey kaatib alxasanaat iyo kaatib sayi'aat labada malakee kala qoraa cidaan ahaynoo malaa'igta ka midii inay acmaasha qaarkood qortana waa laga daliishadaa waa lagala baxaa waxaa kaloo laga qaadanayaa fadliga dikrigani leeyihi ayaa laga qaadanaya ruux marka uu ka tooso rukuucda hadduu imaam yahay ama munfarid yahay oo keligii tukanayo ama uu imaam yahoo dadka tujinayo marka hore waa inuu yidhahdaa samica allaahu liman xamidah kadib buu dabeedna raacinayaa rabbanaa walaka alxamd ama ziyaadadan kale ku darayaa xamdan kaiiran tayiban mubaarakan fiih ama xadiidka soo socdaa ziyaadaduu sheegaya u raacinaya waa hadduu imaam yahay oo dadka tujinayo ama uu keligii tukanayo labadaba waa israacinayaa wa samica allahu liman xamidana waa odhanayaa rabbanaa walaka alxamdu ilaa aakhirihi waa raacinaya waa ku daraya nebiga waxaa ka soo arooray inuu labadaba isku daray isagoo imaama ayuu samica allahu liman xamida yidhi haddana markaasuu wuxuu leeyay rabbanaa walaka alxamd hadduu imaam ku xidhan yaho imaam tujinayo ma isku darayaa labada mise isku dari maayo culammadu waa isku khilaafaan taas jamaahirta culammadu waxay leeyihiin badanka ahlucilmigu labada isma raacinayo ruuxii imaam ku xidhana imaam tujinaya labada isku dari maayo ee mar hadduu imaam aanu ahayn gaarna aanu u tukanayn rabbanaa walaka alxamdu waa inuu ka bilaabaa rabbana laakiin samica allaahu liman xamidah waa inaanu odhan ahlucilmiga qaarkood oo aan badnaynna waxay yidhaahdeen oo imaamu shaafici ka mid yahay maya labada waa inuu isku daraa wa samica allaahu liman xamidana yidhaahdaa rabbanaa walaka alxamduna yidhaahdaa sida marka imaamkuba u kulminayo ayaa ma'muumkuba u kulminaya waayo nebigu waa kulmiyey calayhi salaatu wasalaam waxaanu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii yacnii u tukada qaabka ii aragteen anoo u tukanaya qaab la mida u tukada marka cumuumkaasay cuskadeen culamada kale waxay yidhaahdeen maadaama nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waida qaala samica allahu liman xamidah faquluu rabbana walaka alxamd waxay noqonaysaa daliil khaasa ah oo ka reebaaya ayay noqonaysaa oo marka inaanu kulminayn baa laga qaadanaya waayo samica allahu liman xamida lama sheegin culamada kale waxay kaga jawaabayaan waxaa laga tilmaamayaa tan inaan laga tegin laakiin inaan wax laga horraysiinayn lama sheegin in wax laga horraysiinayo toonna in samica allahu liman xamida laga horraysiinayana adilada kalea laga qaata walaa tatimu salaatu axadikum ilaa waxaa sameeye waxaa sameye waxaa ka mid ahayd yacni inuu yidhahdo samica allahu liman xamida xadiisu musii salaatii bay ku soo aroortay camal ahaanna nebigu waa u sameeyey salluu kamaa ra'aytumuunii usalliina waa yidhi ghaayatu maa fi lamri waa inaan xadiiskaa lagu sheegin samica allaahu liman xamida inuu odhanayo iyo inuu ka tegayo midnaba inaan lagu sheegin shayga inaan la sheeginna kama dhalanayso inayna jirin bidaliil in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waida qaala waladaalliin faquuluu aamiin hadduu waladaalliin yidhaahdo imaamka oo faatixada intuu soo akhriyo waladaalliin gaadho faquuluu waxaad tidhahdaan aamiin miyay sheegaysaa imaamku inaanu odhanayn aamiin maya waidaa ammana alimaamu fa amminuu hadduu imaamku aamiin yidhaahdo idinkuna aamiin dhaha marka iyadoo aamiintii meeshay ku jirto ayaa haddana markaa lama sheegin mawdica hore ka dambe waa lagu sheegay calaa kulli xaal waa mas'alo culammadu laba qowl ka leeyihiin ahlucilmiga qaarkoodba ay mid u badinayaan kollay laakiin ruuxii keligii tukanaya ama imaam ah ilaaba ilaa waa inuu labadaba kulmiyaa oo aanu mid ku kaaftoomin mil asamaawaati wa mil alardi wamaa baynahumaa wuxuu kaloo sheikhu keenay wakhtigaa rukuucda laga tooso in la yidhaahdo mil asamaawaati rabbanaa walaka alxamdu mil asamaawaati wa mil alard ilaahu waxaa kuu sugnaatay mahadnaq mil asamaawaati toddobada cir muggood mahadnaq ah baa kuu sugnaatay wa mil'a al ardi iyo dhulka jinsiga dhul oo dhan oo toddobadiiba ku dhacaysa muggiis oo mahadnaqa ku sugnaatay wamaa baynahumaa waxaa cidharkiiyo dhulka u dhaxeeya muggood oo mahadnaqa ku sugnaatay wa mil'a maa shi'ta min shayin bacd iyo wa mil'a maa kii muggiis baa kuu sugnaaday shi'ta aad doonto min shayin shay ahaaday xaal uu shay ahaaday bacdu ashyaada la soo sheegay dabadood ahla asanaa'i waalmajdi ay ya ahla asanaa'i waalmajdi kii ammaanta u ehelka ahaayow waalmajdi kii sharafta iyo weynida u ehelka ahaayo u saaxiibka ahaayow waa nidaa laakiin xarfu nidaagii yaada ahaa baa la gooyey oo aan la sheegin axaqu maa qaala alcabdu addoonku wuxuu yidhaahdo waxaa ugu xaqnimo badan wa kullunaa laka cabdun wa kullunaa dhammaantayoo laka cabdun adigu addoon kuu yahaye waa jumla muctarida oo madxi loo keeno ilaahay lagu ammaanaayo inuu dhammaan addoommada mulkiyo ou addoommada leeyahay oo addoommada abuurto ku tasarufayo bacdina waxaabay u laqbeeyeen xaal inay ka dhigaan axaqu maa qaala alcabdu addoonku wuxuu yidhaahdo waxa ugu xaqnimo badan addoon oo dhami walxaal kulluna laka cabdun iyada oo dhammaantayo aanu adiga addoomma ku nahay allaahumma laa maanica limaa actayt marka khabarkii wuxuu noqonayaa jumladan soo socota axaqu markay mubtado tahay khabarkii wuxuu noqonayaa allaahumma laa maanica lima actayta walaa muctiya lima manacta walaa yanfacu daljaddi minka aljad saasay u dhacaysa allaahumma ilaahayow laa maanica lima actayt mid diidaya oo baajinayaa ma jiro oo ishortaagayaa lima actayta ay liladii actaytah ama liictaa'ik waxbixintaada bixintaada ilaahu aad wax bixinayso ama waxaad bixinayso cid ishortaagaysoo lama bixinayo odhanaysaa ma jirto abadan walaa muctiya lima manact cid bixinaysaana ma jirto limaa manacta ay liladii manacta kii aad diiddoo manciday cid bixinaysaa ma jirto walaa yanfacu da aljaddi minka aljadd aljaddi macaanii kala duwan baa loo isticmaalaa marka xagga ilaahay ay tahay oo mawaadic kale ku soo aroortaye ayaa cadamada lagu fasiraya laakiin xagga addoonka marka jaddi la sheegaayo waxaa loo jeedaa haninnimada ama marka waxa weeye kii u saaxiibkaa baa laga tilmaamaya iyo dheefta alxadu walghina walaa yanfacu anfici maayo daljaddi kii qaniinnimada u saaxiibka ahaa ama dheefta u saaxiibka ahaa minka adiga xaggaaga aljaddu dheeftiisaas ama qhaniinnimadiisaas uu hodanka yahay adiga agtaada waxba ka anfici maayo ilaahay agtiisa waxaa ruuxa anfacayaa waxa weeyaan waa iimaankiiyo camalka saalixa weeye laakiin kanaa xoolo badan kanaa waxan iyo waxan leh kanaa hani ah kanaa marka waxawey xoog leh kullu dalika waxay u taraysaa ma jirto ruuxa xadiiska waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey waana min xadiisi abi saciidin alkhudri marka ruuxu markuu ka tooso rukuucda ou istaago ictidaal baa la yidhaahdaaye rabbanaa walaka alxamdu iyo rabbanaa laka alxamdu iyo rabbanaa eh, allaahumma rabbanaa walaka alxamdu siiqooyin kala duwan baa ku soo arooray in walaka alxamdu la yidhaahdo wow lagu daro iyo in wowga laga saaro rabbanaa laka alxamdu la yidhaahdo waa weji labaad ah iyo in la yidhaahdo allaahumma rabbanaa walaka alxamdu iyo allaahumma rabbanaa laka alxamdu siiqooyinkaa kala duwan mid walba waa soo aroortay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxa fiican ta ugu alfaadda badan waa iyada afdal ah oo fadli badan marka ta siyaadada lehe iyadu ugu badan ayaa in la yidhaahdo sii fiican tahay waxayse culammada qaarkood fadilaan in marba mid in la yidhaahdaa aynay afdal tahay siduu sunnadii ugu wada camal falo oo mid walba ula yimaado saasaana fiican inuu marba mid isticmaalo inuu marba mid yidhaahdo ayaa afdalo fiican waxaa laga qaadanayaa mahadnaqa u ruuxu mahadnaqa uu addoonku ilaahay u mahadnaqayo inaanu kollayba siday ahayd inaan wada gaadhsiinayn ilaahayna uu mudan yahay mahadnaq weyn oo fara badan uu mudan yahay oo sidaa u xaq sidaas aawadeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu inoo sharciyey in la yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wamaa baynahumaa wa mil'a maa shi'ta min shayin bacdu waxaa laga tilmaamayaa mahadnaq fara badan oo cirarka iyo dhulkiiyo waxa u dhaxeeyaba buuxinaya baan kuu mahadnaqaya ruuxu cadadka mahadnaqa hadduu ku celceliyo hadduu is yidhahdo farabadiyo aad ugu celceliyo kollayba cadadka uu gaadhayaa dee waa kooban yahay dee waxa afdala in la yidhahdo cadadka ashyaadaasaan ilaahu ku mahadnaqaya bal mahadnaq toddobada cir buuxinaya oo toddobada dhul buuxinaya oo waxa cirarkiiyo dhulkaba u dhexeeya buuxinaya wa mil'a maa shi'ta min shayin bacdu yaa intaa markuu sheegay buu wuxuu ku daray wax alla waxaad markaa doonto oo shay ana buuxinaya macnuu wuxuu dhacayaa mahadnaqaaga ma wada gaadhi karo ya kaannahu inuu leeyahay cadad alashyaa baan ku mahadnaqaya waxyaalo kaloo shabbahaana waa soo arooreen sida subxaana allahi wabixamdii cadada khalqihi wa ridaa wazinata wa wamidaada carshih wa midaada waynoo iman doonaa in insha allahu ye dikri fadli badan inuu yahay oo celcelinta faraha badan lagu celcelinayo inay ka fadli badan tahay dikrigaa kooban in la yidhaahdo ayaa xadiis nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam kitaabku inoogu iman doonaaye waxaa laga qaadanayaa in ilaahay loogu yeedhaayo ahla ahanaa'i waalmajd waa kii hanaaga u saaxiibka ahaa iyo ammaanta iyo majdiga u saaxiibka ahaa sharafta iyo cadamada iyo khayraad badnaanta majdiga waxaa loo isticmaalaa farabadnidana waa loo isticmaalaa cadamadana waa loo isticmaalaa sharaftana waa loo isticmaalaa waatay yidhahdaan carabtu fii kulli shajarati naarun wastamjada almarhu walcafaar wastamjada almarhu walcafaar geed kastaba madag baa ku sugan yani dab lagala bixi karo ayaa ku sugan laakiin madagtu waxay ku sii fara badatay laba geed wastamjada yani majdi baa laga tilmaamay way ku fara badatay yani waa ugu madag badan yahay almarqu walcafaar waa laba geed magacyadoodu wey marka majdiga kasrada waa loo isticmaalaa waxaa laga qaadanayaa ahla asanaa waalmajdi in ilaahay lagu magacaabaa inay isim tahay asmaadiisa ka mid a waayo waa loogu yeedhayaa yaa ahla asanaa'i waalmajd ilaahayna waxaa loogu yeedhaa biasmaa'ihi alxusnaa magacyadiisa wanaagga badan asmaada ilaahay waxay u qaybsantaa asmaa mufrada oo magac aan idaafaysnayn lagu magacaabayo sida alcaliim alxakiim allaah alraxmaan alraxiim almelik iyo asmaa mudaafa magacyo idaafaysan sida duljalaali waalikraam sida maalika almulk sida rabb alcaalamiin sida arxam araaximiin waa asmaa mudaafa aliduu biya da aljalaali ilahayna waxaa lagu baryayaa asmaadiis walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha marka ahla athanaa'i waalmajd in ism ilaahay tahay baa laga qaadanaya addoonku wuxuu yidhahdo waxaa ugu xaqnimo badan inuu yidhaahdo allaahumma laa maanica lima actayta walaa muctiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljadd waayo waxay koobsanaysaa towxiid waxaad ilaahu ku deeqdo cid diidaysaa ma jirto waxaad diiddana cid ku deeqaysaa ma jirto cid dheef iyo khaninimo u saaxiiba agtaada khaninimadooda iyo dheeftoodu waxba kama tarayso waxba kama anfacayso ilahay agtiisa waxaa wax ka anfaca aliimaan waalcamalu asaalix dhammaantayo adiga ayaannu addoomma ku nahay cubuudiyadu waxay u qaybsantaa cubuudiya caamma iyo cubuudiya khaasa cubuudiye caam ah taasi way ku dhacaysaa gaal iyo muslimba wa cabdun lilaah mid walba ya in kullu man fi samaawaati waalardi ila aati araxmaani cabda yacani dhammaan cidda cirarka iyo dhulka ku sugani allah waxay u imanayaan iyagoo allah addoomma u ah bay rabbi la kulmayaan mid weliba addoon ilaahay yahay cabdun waxaa loo jeedaa mamluukun lilaah mid ilaahay leeyahay oo ilaahay ku tasarufayo waa cubuudiya caama gaalkiina waa soo gelaya waa addoon ilaahay cubuudiyada caamkaa madxi kuma jiro waayo gaal iyo muslimba waa wadaagaan mid walba ilaahay baale baa loo jeedaa ilaahay baa mulkinaya ilaahay baa ku tasarufaya waa bidde ilaahay leeyahay waa bidde ilaahay leeyahay waxaa jirta cubuudiya khaas ah cubuudiye gaar ah cubuudiyada khaaska ah waxay la sii gaartoo sii faa'iidaynaysaa inuu ilaahayna caabudayo cubudyadii caamka isagoo ku jira ayuu wuxuu dheeraad la yahay inuu yahay caabid lilaah mid ilaahay caabudaya keligii oo rabbi ateecaaya allah caabudaya allah isu dullaynaya cubuudyadaa macnaha khaaska ee sheegaysa caabid lilaah waxa weeye waa madhi waa ammaan sidaas aawadeed adiga arkay in lagu sifaynaayo qur'aankii axaadiista marka la sheegaayo ciddii wanaagsanayd hadday malaa'ig yihiin hadday nebiye yihiin hadday saalixiin yihiin inuu addoon ilaahay ahaa ama addoommo ilaahay ay ahaayeen bal cibaadun mukramuun lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilaah inuu ilaahay caabudo addoon ilaahay noqdo rabbi caabudaya oo isu dullaynaya kama santaagayo wala almalaa'ikatu almuqarabuun subxaana aladii asraa bicabdihi leyla dadka qaar baa waxay moodayaan marka la yidhaahdo waa addoon ilaahay ya ama la yidhaahdo wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh oo nebigu addoonkii ilaahayna waa yahay rasuulkii ilaahayna waa yahay qaar baa waxay u qaateen in xaqiraad looga jeedo mid baan waxaan dhegaystay mar isla wax raddi oo leh bal hadda taxqiirkay nebiga xaqirayaan intaynay rasuulnimada sheegin bay addoonnimada sheegayaan ka warran yaa oo in la yidhaha nebigu sala allahu alayh wasalam waana addoon ilaahay waana rasuul ilaahay maxaqiraad baa waaba sharafe waa madxi waa sharaf isagaa sharciyey axaadiistiisay ku soo aroortay laa tudrunii kama adrat inasara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdullaahi wa warasuulu faquluu cabdullaahi wa rasuuluh ataxiyaadkay ku soo aroortay ya sida ataxiyaadka cabdullahi bn mascuud soo wariyey eyrkii in la yidhahdo wa ashhadu ana muxamadan cabduhu wa yani nusuuso badan oo kale axaadiis badan bay kusoo aroortay bale addoon ilaahay inuu yahay qur'aankay ugu sugan mawaadic mutacadida ya tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira ducaau sujuud ducada ama dikriga sujuudda lagula imanaya waa in la yidhaahdo subxaana rabbiya alaclaa alaaa maraat xumaan waxaa ka nasahan rabbiya rabbigayga alaclaa korraynta badan ayaa xumaan ka dheer oo ka hufan wuxuu ka hufan yahay nuqsaan wuxuu ka hufan yahay oo ka dheer yahay ceeb wuxuu ka dheer yahay oo ka hufan yahay shabbahaaduu khalqiga shabbaho alaaa maraat saddex goor buu odhanaya xadiiska sidaa ku soo arooray waa min xadiisi xudayfa waxaana soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed ayaa soo wariyey waana saxiix ahlucilmi badan baana saxiixiyey sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culammada saxiixsan haddaba sidaynu rukuucdaba ku soo aragnay wa bixamdihi in lagu daro riwaayaadka qaar baa ku yimi oo la yidhahdo subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdih laakiin a'immada qaarkood way ka shakiyeen sixada wa bixamdihi sheikhuna waxaa laga yaabaa inaanu riwaayadaasaa u soo aroorinoo waxaanu ku kalsoonaan sixadeeda ayaa dhici karta calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen duruq ba iyada lafteeda ku soo aroortay marka way sugan tahay in lagu daro fii bacdi alaxyaan haddii lagu daro dhib male waxaa laga qaadanayaa isimka ilaahay ee rab iyo isimka ilaahay alaclaa asmaa badan baana ilaahay u sugnaato wanaag badan rububiyaduna waxay noqotaa rububiya caama iyo rububiya khaasa marka rabbigayga ee abuurtay ee arsaaqaya ee ii nicmaynaya ayaan xumaan ka nasahaya rububiyadii khaaskahaydna waa soo gelaysa alaclaa ee koraynta badan xagga qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo xagga daata ahaan iyo xagga awood ahaan mid walba u koreeya waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu sarreeyo makhluuqaadkana ka baxsan yahay alaclaa waxaa kaloo sujuudda waxyaalaha lagu odhanayo ka mida ama tasbiixda lagula imanayo subxaanaka allaahumma rabbana wa bixamdika allaahumma akfir lii xadiis la aynu soo marnay oo rukuucda ku saabsan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka wa atuubu ilayk